بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirka waa kii soddon iyo lixaad ee ka mid ah min kitaabi radd cala aljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray baabkii jahmiyada istitaabadooda iyo dilkooda ku saabsanaa aahaartii iyo culummadu waxay yidhahdeen buu sheekhu soo hormariyey tacliiqii abu saciid baynu xalay ku istaagnay ee ku saabsanaa khilaafku ay fuqaadu isku khilaafeen zanaadiqadu tooba ma la weydiinayaa dilka hortii mise maya qaala abu saciid wuxuu yidhi ra'yigii marka wuxuu soo hormariyey reer madiino iyo culammadii la midka ahaa qaala abu saciid wuxuu hi wadahabtu yowman wadahabtu yowman maalin baan tagay axkii liyaxya bni yaxya kalaam aljahmiya waa axadu shuyuukihi yaxya bnu yaxya tamiimi naysaburi marka yaxya bnu yaxya baan maalin aaday buu idhi anoo u sheegaya jahmiyada warkeedii waxaan ugu sheegayaa liastakhrija minhu naqdan calayhim inaan sheekha ka faa'iidaystoon kala soo baxo naqdan calayhim ee calaa madhab jahmi wax buriya xujo caqliah ama naqli ah ama nadar ah oon ku buriyo madhabka jahmiyada warkooda wa fii majlisi yowmaidin goobta fadhiga majliska sheekha yaxyana waxaa joogay alxuseyn bnu ciisa albistaami waaxmed bnu xariish alqaadi wa muxamed bnu raafic wa abu qudaamata saraksi fiima axsabu saan filahayo aw fiima axsibu saan malaynayo iyo wakayruhum intaa waxaan ka ahaynoo min almashaayikh culummo ah yaa fadhiyey sheekha majliskiisa intaasoo caalim baa fadhiday iyo kuwo kaloona sheegiba fazabaranii biqadabin waa i gulguula ama waa i canaantay sheekhu si cadho leh markaan jahmiyada warkeeda sheegayba sheekh waaba cadhoodayba si cadhowbale markaa ii canaantay wa qaala wuxuuna yidhi uskud daarimi waa aamus shibdhe wa ankara calaya almashaayikhu aladiina fii majlisi keligiiba ma ahayne wadaadii la fadhiyeyna weerar bay igu qaadeen wadaadii sheekha la fadhiyeyna hadalkayga way dhibsadeenbu maxay intaa u dhacday isticdaaman weynaysi ay la weynaatay oy la yaabeen an axkiya kalaam aljahmiya jahmiye warkeed inaan sheego nimankaas zanaadiqadeen islaamba shuqul ku lahayn warkooda naga daaweeyey majliskaa naga aafaynin majlis islaam baan fadhinaaya aminkan gaale iyo balaaya faraha noo gelin iyo wa tashniican cambaarayn calayhim cala aljahmiya ay warkooda dhaleecaynayaan culummadu fa kayfa ka warna boor biman yaxkii canhum diyaanatan warka jahmiye ninkii ka diin dhagane diin ahaan usoo guursanaya bal ka waran culummadu ayagoo og inaanan ka diindhiganayno yaqaanaa waxaan usoo sheegay inaan bal ay radiyaan shubhada oo wax ka faa'idaysto halkaasay ila gaadheen ninkii marka jahmiye warkeeda ka diindhiganoo diinhaan usoo guuriya maxay ku samayn lahaayeen wadaaduhu ayb uma qaala lii yaxya wuxuu igu markii la kala tegay ama intii la fadhiyeyba alqur'aanu kalaam ullah waa hadal ilaahay man shaka fiihi ninkii ka shakeeyey inuu hadal ilaahay yahay aw zacama ama sheego ku andacooda annahu makhluuqun in la abuuray fahuwa kaafirun gaal weyo muslim ma aha sidaasuu imaamkiina xukumay xadaanaa yuusuf bnu yaxya albuwayطi waa tilmiidi shaafici wa saaxibu mukhtasar albuwaydi ninkii iska lahaa waa raggii la imtixaanay ee loo sii maca axmed intii la xidhay la jeebeeyey loo sii qaaday ma'muun ilaahayna uu ka badbaadiyey can muxamed bni idriis ashaafici abu cabdilaah imaam shaafici imaam shaafici weeye waxaa laga hadlay fi zindiiqi wuxuu ka yidhi qaala wuxuu uhi shaafici yuqbalu qowluhu zindiiqa warkiisa waa la qaban idaa rajaca markuu gaalnimadii ka laabto walaa yuqtalu la dili mahayo toobad keeno wey yani wuxuu ka soo baxay ra'yigii ahlumadiine iyo wixii la halmaalay hadda wuxuu rabaa inuu gudbo madhabkii shaaficiyada iyo sidaasuu sheekha la quman abu cumaan abu saciid cafwan waxtaja wuxuuna xujaystay shaafici fiihim fii azanaadiqa in aan la dilaynin hadday toobad keenaan bida jaءaka اlmunaafiquun suuraddaasuu daliishaday alaaya maxaa yeelay faamarahu اllahu caزa wajal ilaahay rasuulkiisa wuxuu amray an yadaca inuu ka tago qatlahum dilkooda lima yudhiruuna min alislaam waxay muujinhayaanoo islaamka awgii ayaa looga tegay in la dilo wakadalika الzindiiqu zindiiquna waa sidaa buu shaafici yidhi idaa adhara اlislaam hadduu islaamka muujiyo kaana fii hada alwaqti xilligaa islaamka uu muujiyey wuxuu yahay musliman buu yahay wlmuslimuuna hayru mubadilin muslimkuna waa midaan diinkiisii bedelin marka lama bedela diinahu waxaa looga jeedaa man istamara wa baqiya cala tabdiil ninkii intuu diintii bedelay haddana kusii taagnaada diinbedeliddii ayaa dilka mudanaya hadduu intuu bedelo uu ka noqdo xilligaa ayada mubadil ma aha ee waa muslim raajaca adraajahu fi lislaam sidaasuu marka shaafici leeyahay sawaabku laakiin lima yudhiruunahu min alislaam sax ma ahe loo dili waaye waa licadami hubuuti اlmuqtadi lilqatli waxaan sugnaanin wixii keenayay dilka leanno marka lagu soo eedeeyo inay gaalnimo ku dhaceen oo nabiga caayeen ama diinta dureen way ka dhaaran jireen maanan samaynin allaa nagu og lagu been abuuranayaa bay odhan jireen markhaati cadoo ku caddeeyo oo bayina aan lama heli jirin marka shaafici hawsha uu ka hadlay culamo badan baa ku diidan ragga aad u naqdiyey oo baxti boqol bogba ka badan hadduusan eh, dhannayn eh, waa ibnu qayim baa ka mida ah kitaabkiisa aclaam اlmuwaqiciin eh, aad ba oga hadla qadiyadan towbat zindiiq shaafici xujajkiisa oo dhan xaraf xaraf buu u keenay li hadal dheer oo dhowr iyo toban bog ah ayuu imaamku kaga hadlaa qadiyadan shaafici fi اlum oo meelo kala duduwan ah marka baxiga u dheeraa uu shaafici filum ku lahaa iyo kutub kalu intuu soo guuriyey kelima kelima iyo ibnu qayim waxaad moodaa inuu yidhi bal intan shaafici maanta sideeduba meel saar wuxuu waday waxa ku dhow boqol boqol beed kubadabuu waday baxdi dheer baa ku jira aadu qiimo badan ra'yiga shaafici waa ra'yi marjuuxa ra'yi marjuux alraajix fi lmasala waa ra'yu culamaai اlmadiina ayb marka limaa yudhiruunahu min اlislaam looma daynine maxaa loo daayey licadami hubuuti اlmuqtadi liqatli ciladii iyo sababkii lagu dilay habaan sugnaanin haddii ruux hadda lagaaga soo sheego muslima gaalnimo oo lagu yidhahda hebel wuu gaaloobay oo dhab la soo siiyo kadibna uu inkiro hawshi ma gaaloobin islaamkana kama bixin anaa idinka jecel ninkana kusoo been buu sheegayaa tuug tuug dhalay weye yidhaahdo oan sii dayno ma waxaan usii daynay inuu islaam nimo muujisan hayo mise waxaan usii daynay eedii lagu soo ashtakeeyey baan sugnaanin ninka maxkamad baa la keenay sooma waxaa loo waaya witness markhaatiyaal baa loo waaya warka waa intaa marka tuhmadii ma sugnaanin mar hadday tuhmadu sugnaan weyday saasaa loo sii daayey marka taasaa sax ah, ma aha cilada imaamka uu tilmaamay waa sax ma ah qaala rasuul lahi sal lay slam alaa shaqaqta can qalbihi alaa shaqaqta soma xadiidkaa tusaaya hataa inayn sugnaanin weli ninkan tabdiilka iyo asalkiisa inuu ka guuro usan sugnaan markii usaame lagu yidhi maxaad bogiisa iyo beerkiisa u dilaacin weyday xataa taclama aad ogaata wax ku jira inay beenta inay run tahay qaala abu saciid wuxuu yidhi wa ana aquulu waxaan leeyahay kama qaala shaafici shaafici siduu yidhi baa anigu ila quman haddii zindiiqu la soo qabto oo gaalamida uu dafiro ama uu ka noqdo inaan la dilin baan qaba oo ah an tuqbala calaaniyatu muuqaalkooda iyo waxay muujisanaha in la yeelo ida اtakhaduuha markay ka yeeshaan calaaniyada junnatan lahu min alqatli gaashaana iskaga gaashaamaan dilka iyo toogashada asaruu fii anfusihim maa asaruu falaa yuqtalu ha qarsadeen naftooda waxay ku qarsadeen la dili maayo marba haddayn ay marka dhaartii iyo aymaantii ay ka dhigteen gaashaan kamaa ana almunaafiqiina ittakhaduu aymaanahum junnatan dhaarahooda ay dhaaranhayaanay ka dhaaranhayaan wix lagu soo bay gaashaan ka dhigteen falam yu'mar lama farin suubanaha biqatlihim dilkoodii ta hore munaafiqiintu eh, iyo nimankan way kala duwan yihiin zanaadia munaafiqiin way inkiri jireen gaalnimada lagu soo eedeeyo nimankaana way ka diindhagaan ummaddayna ugu yeedhayaan fari baa udhaxeeya nimankaana hawsha waa ka diindhigaan ummaddayna ugu yeedhayaan amaa munaafiqu gaalnimadii uu qarsanayay marka ay dadka qaarkood ogaadaan ee lagu soodayo kaana yatabara shuqulkuma lihi gaalma ihi hawshaa allahi alla muslim baan ahay nabi maxamed rasulka waa jeclaye alle saasay odhan jireen ama haaulaa waa muctarifuun ayru munkiriin munaafiqiin way dafiraya way inkarayeen ama aljahmiya tuqiru wa taxtarif marka nin qiranaya gaalnimadiisa oo ictiraafaya iyo nin munkira laba ari baa udheeeya farqi baa udhexeeya <clears throat> itaqaduu falam yumar biqatlihim ka dhigashada ay ka dhigteen dhaaraha ka dhigteen gaashaan isku difaacaan ma cilada cadam alqatliga ah waxa loo dili waayey inay dhaaro ku gabadeen mah waa maxay waa licadam aliqraari walbayina ayaguna ma qaran hayaan gaalnimadii lagu soo eedeeyey maqhraati cadow ka ogo bayina sharciyana lama helin marka hada saasaa sax ah farigaasaa sax wzindiiqu buu hi imaamku ninka labadiinoodlaha ah cindanaa agtayada sharu min almunaafiq dhowr goorna waa aniga soo tilmaanay in cinda sl zindiiqu uu ka ba'an yah o ka daran yah o ka liito munaafiqa maxaa yeele fararubbama kaana almunaafiqu oo seey u dhici kartaa zindiiq iyo munaafiq in zindiiqu uu shar badan yahay maxaa yeelay buu munaafiqu waxaa laga yaabaa inuu yahay jaaxidan birasuul rasuulka inuu dafirsan yahay oo rasuulka uusan aaminsanayn ayaa dhacda munaafiqu xagga qalbigiisa hoose iyo wlislaami islaamkaba muqiran billaahi laakiin ilaahay buu ogol yahay mubitan lirububiyati fii nafsi ilahay inuu rabbi yahay oo khaaliq yahay oo addoon asagu yahay yahay yuu ka qiraya hoose muuqaalla ku muujsanaya munaafiqu laakiin wazindiiqu jahmigu mucailu lilah ilahay buu dafirsan yahayba jaaxidun birusul rusushuna waa diidan yahay iyo wlkutubi kutubta alla soo dejiyey ima tasriixan wa ima ta'wiilan waa taas yaan lagu aldamin wuxuu ujeedaa jahmigu ama zindiiqu waa mucail ilah jaaxidun biاrusul wاlkutub waa maxay tasriix ma ahe waa tawiil ama luum eh, luzuum wey wuxuu ujeedaa marka waa almalaaxida hayr muntasibة hadduu sheekhu ujeedo oo zindiiqa hadda mulxidka aan diinta u nasab sheegayn ujeedo waa maxay tacطiilka ay rabbi caileen kutubtana inkireen suubanahana dafireen waa tasriix waa cad yahay carabkay ku caddeeyeen amaa mulxidka ama jahmiga mucailkee muntasib ila slaam ah inta la og yahay waa maxay jaxdigiisu lilaahi walirasuuli wlkutub waa maxay waa luzuum weeye ee ma aha iltizaam ma iltizaamaan laakiin waxa weeye waa la ilzaamiyaa ariga meesha sanbu sheekh waa inaga soo mara laakiin addaarimi lawaasimtaasi cindahu waa kaaraxi alkufr sai buu arkaa dhowrkoodna waa soo maray sheekhu wuxuu wamaa yucrafu fi lislaami islaamka laguma yaqaan zanaadiqatun laba diinood la yaal hayruljahmiyati aan jahmiye ka ahay wa ayu zandaqatin diin la-aanteeba e, biadhara ka muuqasha badan minman yantaxiru lislaama fi اaahiri dadka islaamka sheeganaya muuqaalka kore wa fi lbaini xagga hoosena yudaahii qowluhu weedhiisu ay shabahayso qur-aan isku mid buu sheekhu ka soo haddana wuxuu tilmaamayaa inay mushaabaha jirto bayna qowl mushrikiin wa bayna qowl jahmiya yudaahi qowluhu qowlkiisu uu shabahayo fi lqur'aani ka qabo qowla mushrikii qurayshin warkii gaalada quraysheed alladiina kuwaasoo radduu cala allahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisaba qur-aanka hadalka ku celiya oo faqaaluu yidhi in haada ila ikhtilaaq qur ma aha ama islaamku ma aha ama ishaaradu waa ila tawxiid walislaam wاlqur'aan ila اkhtilaaq been abuurasho waxaan been abuurasho ka ahayn ma aha yidhaahdeen ayb in hada ilaa asaaiir اlأwaliin ma aha waxaan ka ahayn dadkii hore sheekebarradooda iyo khuraafadoodi wain hada ilaa qowl اlbashar kama qaalat اljahmiyaةu sawaaءa siday jahmiya u tiri taa mid la mid ah in hada ilaa makhluuq in hada ilaa makhluuq marka zanaadiqada aan naqaanee dadka ku dhex nool ee xaggan islaamka sheeganaysa gaalnimadana uurka ku qarsanaysa waa nimankaa unbaa nagu naqaanaa buuri ayib laakiin ayagu maysan qarsanaynin de uur iyo afba wuu iswaafaqsanaa jahmiyo allahuma mar laga adkaaday oo ay seef ka cabsadeen seefu sunna ka cabsadeenba mooyeen inta kale maxay ahayeen iyagaaba dadka imtixaanahayay oo dadka ku laynhayay ninkii dee taageeri waayena shaqadaba u diidahayay biilkana ka goosanay walahum fii daalika barhna laynhayo dilhaya walahum fii daalika ayضa jahmiye waxaa u sugnaaday arrinka asaga ah oo in qur-aankii la dafiro ah ilaahayna la tactiiliyo sifaadkiisi wixo dhan ba la dafiro ayadan ku noqonaya aimatu suu'in aimo xun hogaan baas hogaano baas baa ogu horreeyey buu ihi bas kuwaasuu aqdama ka horeeya min mushriki quraysh ma aha jahmiye cidday shabahday ama odayaasha gaalnimada ugu ah quraysh basa ma aha kuwa kasii horreeyey baa jiru sheekhu ku leeyahay wahum caadun qowmu hudi ree caad oo qoomka nabiy hud ah ayaa balaayadan oga horeeyey qaaluu linabiy aladiina kuwaasoo qaaluu linabiyihim nabigooda ku yidhi sawaaءun calayna awacadta am lam takun min alwaaciciin ama nawaani ama nawaanina ana waa noo siman tahay nebi in haada ilaa khuluqu اlawaliin waxa aad wado ma aha waxaan ka ahayn dadka hore caadadoodii khuluquna ama in laga dhigo muxuu ahay caado iyo dhaqankii dadka hore ayb iyo in laga dhigo min alikhtilaaq laga keeno in hada ilaa kadib اlawaliin ay noqoto oo asaatiirta hore oo kale ay lamid labada macnoba waa la sheega quraaduna de jumhuurtu sidan ay akhriyaan bacd اlqura ibn kaiir kamidna khalqi bay akhriyaan waad garanaysaa in hada ilaa khalq اlawaliin ayib khalqigaas marka inuu khilqa noqdo abeecada iyo caadada uu noqdo iyo in kadib uu noqdo been labada macnaba waa lagu fasiraa marka labada macnee u cad waa maxay in hada ilaa khuluqu اlawaliin waxaan ku sugannahay annagu aan ku jirro waa dhaqankii ab iyo ow aan ka soo gaadhnay waxaan baynay ma jiree hudow bad dhinac naga mar wey haddaan khuluqaa ku soconno dhaqankii hore wey waxaa kaloo khuluqaa la odhan karaa ma ahe waa dhaqankii lagu yaqaanay had iyo goor inuu intu soo boodo wax cusub la yimaado kaana dhegaysan mayno khuluq inaad iyagu u celiso iyo inaad nabiga u celiso labada macnaba waa suuragal macnaha kale ee qira'ada khalqiga laga faa'idaystay waa ikhtilaaq oo waxay la mid noqonaysaa aayadda hore ay ahayd in haadaa ila khtilaaq ila khtilaaq bay markaa la mid noqonaysaa wamaa naxnu bimacadabiin kuwa la cadaabayana mani waxaan ku sugannaha ama aan kugu diidannahay fa ayu farqin buu sheekhu bayna aljahmiya iyo wa baynahum jahmiye iyo reecaad maxaa u dhexeeya iyo quraysh xataa najbuna ilaa aanu ka biiqna buu i can qatlihim dilkoodii o kafaarihim gaalaysiintooda isku mid weeye buu i ilxaaqu nadiiri binadiir baan anagu marayna masaladana waa noo caddahay nimankaa dilkooda iyo islaanka saaridooda inaba ka joogsan minu imaamku yidhi ayb marka aljur'atu idaa tabayana alxaqu min almaxaasin aimada iyo culummada shaygu hadduu u cadada xaqu idaa laaxa alxaqu watadax inuu ruuxu dhiirado waa ammaan weeye waa ammaan inaad joogsato ama aad biiqdana waa lagugu caaya cinda alculamaa taraajimtoodana ka ah laakiin markaan masaladu caddayn maqadkuna kuu muuqanin inaad dhirato taas iyadu waxaa weeye waa khalad waana qariska tuur markii markii dahabi uu eeday ibnuqayim ibnuqayim buu u tarjamaystay fii kitaabi almucjam almukhtas shuyuukhda khaaska ah ee aimada uu soo gaaray culculus u guntay kitaabkaas ibnuqayim tarjamsmaku marahay uu ku xadgudbay dahabi tarjamo aan munaasab ahayn yuu yuu tarjamaystay markuu cilmigiisa ka hadlay wuxuu ku gebagabeeyey wa kaana mucjaban bira'yihi jarii'an nin muxuu ra'yigiisa jeceloo ismahadiyuu ahaa buuri oo asagu kiisuun la quman yahay qumaniisu qorta ugu jiro midda kale ku dhiirada masaa'il aan lagu dhiiran karin shawkani baa yaa dahabi iska lalaadiyo aada u naqdiyey dahabi waa insaafi jiray laakiin meeshan wuu bariiqday bu badru daalicu aad uga cadhsaday marka wuxuu leey ibnu qayim waxaan ku naqaanaa kutubsan hala fiiriye buuhi annahu yajru fii markuu xaqu caddaado wa nicmat اljur'a buuhi xaqu markuu caddaado in la dhiirrado waa maxay nicmat اljur'a marka way kala duwan tahay masaladu ibnu qayim ninkii idhah wuu dhiirradaa waa nin aan la soconin manhajka ibnu qayim sheekhiisaa ka dhiirrada mararka qaarkood amaa isaga ibnu qayim waxaa weeye maraad daashay suu baxi uwad kuu wad u fadlinhay ee u budlinhay maraad daashay baa laga yaabaa xugum aadan ka shikinan inuu xaqi inuu sii daayo marka horaba buu ku duufsan buu kula tegey wax walba u qabto ku xambaaro horta suu kuu wato waxaa laga yaraa tiraadadaa saxana bale dhig waad saxantahay dhig ibnu qayim jur'ada uu ku sheegay dahabi waa un kalaam alaqraan kalaam alaqraan waay wax kale maaha nin la aqoon ahaa ardada ibnu taymiya kuma jiro ibnu qayim raxmat ullahi tacaala calayh arday ibnu taymiya nin asaga la aqoona kuma ogin marka kor laga qabto ayib haddii laakiin funuun khaasa la yidhaahdo haddee mizib kuma jira mizib waa shuyuukh arday ibnu taymiya ma aha mizib asagaa sheekh ah waa sheekh ibnu taymiya ka saar ragga laga hadlayo waa dahabi iyo ibnu cabdilhaadi iyo ibnu kaiir iyo raggaa way raggaynu ka hadlayno raggaa nin la aqoona kuma jira nin funuun kaga fiican waa la sheegi karaa sida dahabi oo ka taraajam rijaal waa kaga fiican yahay saxiix ibnu kaiir oo kale tawaariikhda iyo maxaanku dhahaa tafaasiirta iyo howlaha waa ku roon yahay laakiin eh, hareecada fulinteedoo dhan ibnu qayim siduu ku yahay arda ibnu tamiya kuma ogin in lamid ah ayb aniga taqdiirkayga weeye ibn cabdilhaadi oo kale wuxuu ah faniga naqdiga xadiidku ku ahaa aafo meelaha kale waa lagaga roonaa dhibba ma laha khulaasada waxaa weeye eh, sheekhu wuxuu yihi mar hadduu xaqi noo caddaaday nicmat اljur'u ku leehay daarimi waa in la dhiirado ayb walow lam yakun cindana xujaة fii qatlihim waa warkii uu ka hadlay mxuu ahaa usein alxusein اlahdal kitaabkiisii kashfu اlkhiطاع can xaqiiq الtawxiid markuu daa'ifadii ibn carabi iyo balaayadii malaxida ka soo hadlay yo uu ka calaacalay fuqahaa اlmutaأkhiriin dacfigooda waxay leeyiin bui kooxyahan tagfirin mayno tawarucan watadayuna bizacmihim wainamaa huwa ضacfu basiiratin wa cajzin can nusrat الdiin buuri aqoon dara haysa buui ma yaqaan oo nimanka waxay ka hadlaayaan iyo meeshay marhayaan maba la socdaan bui tadayunkama ahee waa dacfi aqoon daro iyo wa cajzun can nusrat اdiin iyo inay ka biiqeen oo ay ka daciifeen islaamka inay u gargaaraan marka waxaa weeye adugu waxaa laga yabaa inaad ka waabata geed la atawaruc watadayun axtaau linafsi axtaau linafsi me waa jahli baa ku haya waa lasku hayadaan fahamsanayn masaladaan kuwa caddayn marka jahligaada waxaad nooga dhigaysaa tawaruc iyo tadayun haadaa waa maxay waa tabaruc baarid hadda kahor soonegn somalia ma ahayn maxay ahayd tabarucbaarid mma ma ogolin markuu xaqu caddaado kadalika atahawur ma ogolin fi masaali i mxuah mxuu ahaayey masaa'il ishtibaah masaa'ilkan macnahu caddayn waxbaha ku degdegin baxdiga ilaad bogato hadduu caddaadana in la bareero weeye haddii aan saa la yeelin islaamku waa dumahayaa iska ilaaliya imaamku taasuu marka ka hadlahaya walow lam yakun cindana xujatun fii qatlihim haddaanan haynin buuri gar iyo daliil dilkooda iyo waigfaarihim islaamka saaridooda ilaa qowlu xamaad bni zayd xukumka xamaad mooyeene iyo wsalaam ibn abi muطiicin wbn اmubaarak wwakiicin wayaziid bna haaruun waabi tawba wayaxya bni yaxya waaxmed bni xambali wanudaraa'ihim iyo inta dhigooda culummada ah raxmat ullaahi calayhim ajmaciin ilahay naxariis dushooda ha aatee lajabunnaa waanu ka biiqi lahayn ama waanu ka cabsan lahayn can qatlihim dilkooda iyo waikfaarihim gaalaysiintooda biqowli haaulaai kuwaa warkooda aan ku gaalaysanna keliya xataa nastabri'a ilaa aan hubsanno daalika arinkaas can man huwa aclamu minhum aimmada culamo ka cilmi badan aan ka hubsanno takfiirinta iyo qatliga jahmiyada wa aqdama xaggana taariikhaan ka horeeyey ayb waxaa weeye waa noo caddahay wey warkaa bannaanka inoo yaalla ma aha keliya inaan ku tagfirinayno culummada xukunkooda ma aha inaanan haynin xataa culumma ee ka horeysay ma aha ee waa maxay adilla min alkitaab wasunna wannadar ayaa niman ku tagfirinaynaa wadaadahana waan weheshaday buu imaamku leeyahy ayib walaakin hase yeeshee walaakina hase yeeshee nukafiruhum waxaan ku gaalaysiinay bimaa ta'awalnaa waxaanu fasirannay fiihim gudahooda min kitaab illah kitaabka ilaahay fahamkaan ka fahanay ee ayaga khuseeya aayadaha iyaga khuseeye anagu aan fahnay baan ku xukunay buui warawaynaa fiihim aan ayaga ku warinay oo min sunna sunada xaggeeda adilada sunada iyaga khusaysana waan daliishanay taawalnaahuna waa maxay ixtajnaa bay ka dhigan tahay ixtajnaa bay ka dhigan tahay ama istanbatnaa ujeedan xujajkaan la soo baxnay khuseeya nimanka xukunkooda wabimaa xakaynaa baan ku tagfirinay canhum aggooda min alkufr alwaadic mashhuur gaalnimo cad asbaabta badda ka hadlaaya asbaabtiibu ka hadlaya ayb asbaabtay ku dhaceen iyo wuxuu kala qaadayaa daliilkii sababkii iyo daliilkii ila waa idinka soo maray kufrigu iyo takfiirintu waa xukm sharci ah waxaa laga qaadanayaa adilada yacni sababka ruux uu ku dhacay weedha uu la yimid falka uu la yimid wuxuu aaminay inuu gaalnimo yahay waa sababkii inuu gaalnimo yahay inuu gaalnimo yahay maxaan ku sugaynaa daliilkii marka dliilka la raacaya sabiil marka alkufr wاtakfir waa maay waa waa in adilada laga qaato taasuu sheekh ujeeda marka wuxuu leeya asbaabtii badnayd ay ku dhaceenna waa asbaab inay gaalnimo tahay mashruucad daliilka sugay kufrigeedana waaba aayadii qur-aanka iyo axaadiisu sheekhu soo sheegay fara badnayd wakulu khaslatin qada daliilu bikownihaa kufran huwa sabiilu marka khaslo walba oo manduumadii aan idiin sheegahayay qaybo ka mida wey khaslo walba ama qowla ama ficil ah ama ictiqaada ama shaki ama rayb ah oo daliilku uu xukumay inay kufri tahay huwa sabiilu takfiir gaalaysiinta iyo xukunka la xukuma sababka inuu gaalnimo yahay waa intaas baydkaasaan ku ururna kullu khaslatin qada daliilu dliilku uu xukuma daliil harci baa loo jeedaa bikawnihaa kufran huwa sabiilu inay gaalniman tahay daliilku hadduu xukumo hada sabiil kufr wtakfiir baydkaasaa kugu filan waxa labadoo dhan inaad ku fahamto maxaa yeelay weedh walba iyo khaslo walba iyo sabab walba oo shaaricu xukumo inuu kufr yahay ayaa lagu gaaloobaa wuxuusan xukumin waa sheeke barale sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayhi alladii kufriga cado yacqilhu fahmahayo akaru cawaami caamada badankeed baa fahmi waxaan kaloo ku gabgaalaysin wabima daahuu mushrik اlumami qablahum shabihidda ay shabaheen ummadihii ka horreeya gaalada ahaana waanu ku tagfirinay biqowlihim fi اlqur'aan weedha ay ummadihii hore qur ka yidhaahdeen ama ayagu jahmiyo weedhay qur-aanka ka yidhaahdeen bay ku shabaheen ummadihii hore gaaladood fadli iska daabuuri intaan la gaadhinba